martay turi soomaaliya kamid a baa af soomaaliya lagaga aadaamay soomada maqal weligid leeyahay maqal wuxuu noolyahay ninkii ku loo xoogayo loo boobayo adiga de ninka kristanka adhib kuma hayo isaga laakiin ninka sunniga u daran kanaa uga daran kristanka aduu kaa necabya saa darteed kristanka xoolahoodii lama taabanin dumarkoodii laguma xadgudbin dhinaca shiicada hantidoodu lama boobin sunadu raggoodii waa la laayey dumarkoodiina waa la kuubsaday hantidoodina waa la boobin soojidii xataa dhacay idaaca waxaa jirtay sunadu lahaayna alqur'aan ulkariim la yidhahdana waa la xiray intaasi waxba ciraaq yaan kusii dheeraanin intaa ka badan haddaan sii wado wax kalaa soo bixi laakiin aan soo gaagaabiyo wax yar ibraahim aljacfari waa taqaanaa soo maa wuxuu ka madax ahaa xisbi dacwa qole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 marka ciraaq wax ka dhacaya qaacidadaa guudi waa haalibiya sida badan weeye haddaad maqashaan dad meyda baa meel laga helay waa sunna haddaad maqashaan dad baa guryahoodii loogu dhacay oo lagala baxayna sida badah waa sunno haddaad maqashaan qole ciidankii booliska qabtay iyaa meel qabsatay oo bisbaaran dhigatay oo dadka haysatayna waa sunno sunnadu waxay tamaniyaan intay xabsiga shiicada geli lahaayeen ka maraykankii abuqariib in abuqariib inay galaan waxay ku leeyihiin abuqariibta aad aragteen waxa laga sheegayo baa nooga sahlan oo ka cadaab yar xabsiyada shiicadan gallo hay-at culamaai lmuslimiin waxay u yaqaanaan hay-at culamaai shayaan haddaad maqashaan gaari ismiinaysan iyo ismiinaamisbaa intii la geliyaan nag lagu yidhi waxaa nag ku yidhi badanaa shiico wey sunnadu meelay wax ku xidhaan ma laha meelay askari lagu soo qaataan ay isbaala dhigan karaan ma laha guryahoodii baa la qabsanaya dumarkii baa la kursanaya maalin intaas habeenkii la kaxaysanaya waa la cadaabayaa iyaguna waxooda waxaa weeye meelay qof ku qabtaan ma lehe haddaad maqasho gaari minaysan baa galay badana waa sunno waxa meesha ku baaba'ayna shiicay u badan yihin haddaad maqasho meyd baa la soo daayaya banaanka aan la garanayn wuxuu yahayna waxay u badan yihin sunno wax waxaa shiica wey calaa kulli xaal xaaladda sidaa u kulul waxa maamulkii haysta ciidammadiina hubaynaya hubkii wasaaradahana dadka ku baabi'inaya soo shiicadii mah waa sunno waxa maraykan ingiriis la shaqaynaya ee danahoodii u abaabulayo u olaynaya waayo ma sunna mise waa shiico waxaa la dagaalamayana ee maanta kalhay ka go-een ee uu leeyahay ilaahu yaa kaa bixiyo isagoo isagii iyo shiicadoodii iyo iiraantoodii iyo akraadii iyo cumaladii oo dhan ay iskaalmaysteen waxa kawaha ka gooyey sunno wey marka gaal uu yaqaanaa waxa maalinka dambe boqorha intuu gooyo madaxa un kaga istaagi doona waa un sunno wey gaal fiican kama boqon walidaalika qadiyadda lubnaan aan usoo gudbo qadiyadda lubnaan markaan usoo gudbo ninkaan waayaha iyo taariikhda waxa lubnaan ka dhacay soddonkii sano u dambaysay aan aqoonini waxaan jirin oo riyo ah buu u moodaa xaqiiqada in la taabto caa lama huraan waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo dhibnaan dagaalkii sokeya ka dhacay inaan kasoo bilaabo inaan kasoo bilaa kasoo sheekeeyo aasaaskii xarakada amal ay ku soo aasaasantay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 sokeeya ka dhacay dagaalka sokeeya saddex qolaa isku haysay shiicada sunnada iyo nasaarada kiristanka maaruuniyada la yihahdo kirisan maaruuniya almubaarana la yihahdo saddexdaasi sunnaduna daraf bay ahaayeen shiicada iyo kiristanka iyo nasaarada muwaaranada boqolkiiba sideetan sideetan iyo shanna dhinac bay ahaayeen waxaa ku soo qaxay xilligaa uu joogo wadanka lubnaan qaxootiyo badan oo falastiina ururka xoreynta falastiin ee b l o la dhihi jiray waxaa saldhig u ahayd mukhayamaadkii qaxootiga iyo xerihii qaxootiga ee lubnaan ku yiilay ee falastiiniintu ay lahaayeen xaaladu ay sidaas tahay oo qaxaasi uu soo bilowday kun sagaal boqol afartan iyo sideedii falastiiniintii soo qaxay bay ahaayeen dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatankii kadib marka la soo gaaray ay nimanka la yidhaahdo falastiiniyiintu dad badan oo fidaa'iyiin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 soo qortay iyadoo leh wasaaradda arrimaha dibaddanka ee maraykanka baa waxay xaqiijisay inay waraaqo u kala qaado suuriya iyo israa'iil arrinta koonfurta lubnaan ku saabsan si si adag baanan ula soconna arrintaas waxay leeyihiin oo kaleeto waxay qiratay nimanka israa'iil la yidhaahdo xiriirkaasi inuu dhacay waxayna suuriya u xaqiijisay mas-uuliyiinta maraykanka eedmaheeda koonfurta lubnaan hadday tagaan ujeeddada ay u socdaan inay tahay kacdoonka falastiiniyiinta iyo cidda garab siinaysa inay wax ka qabato bay noo xaqiijisa yidhahdeen markaasaa waxaa hadlay kadib wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka yaa garanaya xilligaa ninku ahaa kissanger wey kissanger soo taqaanaan kissanger baa hadlay wuxuuna la hadlayay golaha kongareska waxa uu yidhi dowladda maraykanku waxay ka ciyaaraysaa door weyn arrinta lubnaan waxaanan aada u dhiirigelinay arrinta ay suuriya dabacsan tahay arrintiisa u socotay iyo gelitaanka suuriya sidii naga danteenna yersaan bay u socotaa kuna dhammaan doontaa sidaa nabay u socotaa aan rabnay ee khadkaan ugu talagallay bay u taagan tahay yidhi markaa kadib waxaa kaloo hadlay afhayeenkii aqalka cad oo la dhihi jiray ronald mesin la dhihi jiray iyo afhayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka nin kale u hadlay baa iyana hadalkii oo kaleeta yidhi isla markiiba mowqifkii dowladdii yuhuud isbedelay markiiba waxay yidhaahdeen isla beres baa hadlay socon beres baa wuxuu hadlay markii hore kowdii bishuu hadla shaloo kale ahayd labadii bisho ku soo noqday bisha lixaad markaasuu wuxuu yidhi faragelinta suuriya waxay ku jeedaa didda yaasir carafaad iyo xulafaaihi yaasir carafaad iyo taageerayaashiisa bay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 yimaadeen oy ka qayb galeen wuxuu ku dha wuxuuna sheegay bay yidhahdeen noo sheegay nuzul alxarb alisraa'ili shamcon beerays in doon ilaa xuduudda lubnaan lagu yimid markaba dusi lagu xiray kamerada waa laga fogaayo sooma lubnaan lubnaan maxaa laga geysta marka dhibaatada la geystay aan xogay arqaamid in tiriyo waxaan idiin soo sheegay waxaan ku idhi nimanka muwaarada ee kiristanka waxaa la siiyey inay xeryaha qaxootiga falastiiniinta ee soo socda iyagoo ay qabsadaan ay baabiyaan karantina meesha la yidhaahdo jisri basha burji xamuud saddexdaa waxaa la siiyey nimanka muwaaranada ee kristanka le saddexdaa idinku ku qayba ciidamada yuhuudda xagga dhinaca badda ah iyo ciidanka jeishu lubnaani ay dhiseen iyagu bay kaalmayn ka helayeen ciidamadii suuriya iyagoo waxaa la yidhi qolkan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 si xisbi cusub loo aasaaso loo sameeyo wuxuu yidhi maamulkii markii la isla gartay guddigiisa hosarana laga dhigay labiyo toban nin baa loo magacaabay waxay kala xayeen buri cabaas ibn musawi subxi tufayli xusein ibn xasan nasrallaahi xusein khaliili ibraahim amini raaqib xarb moxamed isbak naciim qaasim cali kuuraani moxamed racab moxamed snaysh xisbiga cusuga la asaasayo waa hogaamiyeyaashii halkan markii nin laba laga reebo ninka la yihahdo maxamed baziid iyo xasan nasrallahna cali khaamineyga jooga iraan haysta waa labada nina u magacaabay inay wakiil uga yihiin wax kasta oo mudnaan kaga xirnaada ay wakiil uga yihiin wey amiin ibraahim amiinka xaggaa fadhiyeyna waa ninka markii u horeysa xisbiga la aasaasay noqon doona afhayeenka xisbiga waxau yidhi ninkii axmed ibn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 alcudmaa ruuxu llaahi almuusawi alkhumayni daama diluhu mufajiru hawrati اlmuslimiin wabaacisu nahdatihim almajiidati ayagaa iyagaa yidhani ma dhihin oo wareegto ay soo saareen yaan nahay axmed maxaa same lagu yaqaanaa ninkaasaan ka dambayna aan amarkiisa qaadanaa bay yidhaahdeen haddaba hay dhihina dee nimanka annaga nimanku nimanka ay leeyihin maxaa caddaynaya su-aashaasi waxaa u malinaya jawaabtoodaa hotan isla wakhtiyadaas wakti ka dambaysay ba xasan nasrullaahi baa la waraystay idinkiiyo iiraan maxaa idinka dhexeeyaa layidhi wuxuu yidhi annagu waxaanu ku u aragnaa iiraan dowladda oo islaamku xukunta muslimiintan u gargaarta calaaqada maamulka iiraan aan la leenahayna waa iskaalmaysi waxaan saaxiibo la nahay dad tiirar badan oo kamid oon la xiriirnaa kamaa ana almarjiciyata adiiniyata diintanadana waxaan ugu noqona hunaaka inay tahay tufakiru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 kay mudaharaadyada usoo baxeen wahabiyana waxaan kudhigna waa arki doontaan gaalo xun weeyo waa laynaynaa imtaraatooriyada rabe inay dhisteen in lagu hor istaagay bay arkayeen waxba yaanan intaa kadib idinku sii dheeraynine waktigu waa iska dhammaaday waktiguna waa iska gebagabo dhowr qodob laba saddex qodob keliya aan soo qaado labadii kun bay ahayd soomaha koonfurta lubnaan wixii laga baxay soo labadii kun ma ahayn labadii kun koonfurta lubnaan markii ay ka baxeen kadib baa wuxuu ka hadlay subxi tasaydi iyo raggoodii madaxda ah qaybo ka mida ah baa laga hadlay maaliyadii xisbulaahi la siin jiray sagaahankii milyan ee la siiyey labaiyo tobankii milyan ee la siiyey laba boqol iyo sideetan milyan oo iiraan siisay waxyaa badan baa rabeen aan ka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 jubna waa dowlad yar intaasoo satalayd baa shila meelihii xisbullaahi fadhiyay quwaddiisa ciidanka wax weyn ma gaarin sabab talabiib buu gaaraa xayfa misfaadkeeda iyo meelaha xataa xeryaha nuclearkana way gaaraan sawaariikhdu hal xabaqad lagama siinin sabab waa kale ku caddahay sababta hadday isweydiin lahaydeen iyagaa waa shaaca ka qaaday kadib mid ma diidanin ogaada horaa idin kusoo sheegay taqaatucu lmasaalix wa tawaafuq lmabaadi kala daaye israail in la garaaco aan ku farxaynaa ilaahu gaal wasaniya muu garaaco ninkii maraykan lugta goyana waxaan yidhi kaashi asiise venezuela markuu ku seesayey waxoogay laabtiina waasaxbay daraatay sooma laakiin macnaheedu shaamiisilu fiican yahay maa laba kala daaye ninkani ninkan dharbaaxadu ku dhuftay waa loo baahnaa waan u riyaaqay iyo isagaan wax khayra ka sugayaa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 lmaadiga kala daaya alaa kulli xaal laba qodoba rab inaan ka hadlo ma ka hadla misan daaya xasan nasrallah ma idin baraa sunniga waday lubnaan ku leeyihin inta qaliya siyaasiyada tahay hadaladeeda sunna ma ahayne shiica ka hadlaysa magacan bay sunno ka yihin fuaad sanyura iyo xasan asad ninka la yidhaha fiq alxariiri fiq alxariiri taajir buu haasabkiisu luunaanaya heshiisyadiisa la socodii to jidada kan haddana milyuuneer oo hantidiisa ay ku taalla way saasoo mataqaanaan heshiiskii taa'ifna sunnadana waxaa la siiyey ra-iisul wasaaraha kiristangana madaxweynaha la siiyey shiicadana ra-isul baarlamaanka la siiyey ra-isul baarlamaanku waa shiica noqdaa ra-isul wasaarena waa inuu noqdaa madaxweynena waa kristi noqdaa weligood amiin jubayl baa noqday amiin laxuud baa noqday fulaan baa noqday amiir fulaan